رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcla alihi wsaxbihi ajmaciin fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu nusuuli اlmuxasab ida nafara min minan wuxuu baabu yahay nusuuli اlmuxasab meesha muxasab la yidhaahdo la dego idaa goortii nafara uu ka soo baxo min minan mina uu ka soo ambabaxo muxasabkaas hadda ka horna waa soo sheegnay abtaxna waa la yidhaahdaa muxasabna waa la yidhaahdaa waa meel laba buurood u dhaxaysa oo bannaan oo biyo mareen ah oo dhanka mina u yaro dhow Eh, horaan usoo sheegna oo marka taagga iyo buraha mino laga soo dego kuwa makana aan weli la gaadhin biyo mareen halkaas oo xagga minana u dhowbaa baa waxaa la yidhaahdaa muxasab baabkani marka wuxuu ku saabsan yahay markii mino laga soo amba baxo laga soo guuro in muxasabkaas la dego ma manaasigta xajku ka mid yahay mise ka mid maaha taasaa laga hadlaya can anasin radi allahu tacaala canhu ana nabiya nebigu sal alla lay wasalam sallaa wuu tukaday alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa afartaas salaadood buu ku tukaday uma kadibna raqada wuu seexday raqdatan seexasho bilmuxasab meesha muxasab la yidhaha meeshaa quruuraxa leh ayuu seexday uma kadibna rakiba waa fuulay ilalbeyti xagga beytka ayuu u fuulay waa kacbadee eh, oo hashiisiibuu fuulay beytkuna aaday fa taafa markaasuu tawaafay bihi beytkiibuu tawaafay rawaahu lbukhaariyu baa wariyey ayb marka nebigu sal lla alay wasalam markuu mino ka soo ambabaxay maalinkii saddex iyo tobnaadka duhurka kadib markuu tuurtay ayuu mina ka soo guuray mino markuu ka soo guuray kadib meeshaasuu soo degay maka ma gelin beydkiiyo kacbadiina ma gaadhine markuu maka ka soo baxay ayuu meeshaas bannaanka ee biyomareenkaa buu degay halkaa wuxuu ku tukaday duhurkii casarkii maqhribkii iyo cishii ayuu meeshaa ku tukaday nebigu sal lay slm dabcan ma aha inuu jamcinayey salaad walba wakhtigeeduu tukanayay laakiin waa gaabinayay salaadaha afarta markuu seexday oo xilli dambe la joogo habeenkii iyuu marka soo guuray haddana hashiisii buu soo rartay saxaabadii waa soo kaceen beydkaa la soo aaday dawaafkii wadaacay sameeyeen sagootiga iyadoo weli salaadii subax la gaarin bi haddana beydka ka ambabaxeen salaadii subax marka dhexday kusii tukadeen marka waxaa laga hadlayo waxa weeye nebigu meeshaasuu baryay habeenkaas waana habeenka bishu ay tahay maha saddexiy to afariy tobnaadka waay habeenka afar tobnaadku soo galeen waay habeenkaas habeenkaas meeshuu baryay marka in habeenkaa meeshaa la baryo ma acmaasha xajkay ka mid tahay oo nebigu wuxuu u sameeyey calasaani nusuk waay mise nebigu wuxuu u sameeyey un meel uun haduu degi lahaa meeshan unbay munaasabadu dejisay oo dhulka kale unbay la mid tahay maslada laga hadlay taayada inuu degay buu marka xadiiskani u ihbaatiyey wa can ibni cumara radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly wasalam wuxuu tukaday aduhra duhurkii iyo walcasra iyo walmaqriba iyo walcishaa bilbatxaa buu ku tukaday waa muxasabka laftiisii wa batxa muxasab abtax kulli isagaa la yidhahda uma kadibna hajaca waa seexday nebigu hajcatan seexasho waxyar buu seexday uma kadibna dakhala wuxuu galay makata maka ayuu galay wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar yafcaluhu mid sameeyuu ah ibnu cumarna markuu xaj ka dhammeeyo wakhtigaa uu nebigu meesha degay meeshuu degi jiray salaadahana meeshuu ku tukan jiray bimacnaa ibnu cumar wuxuu arki jiray inay ka mid tahay acmaasha nebiga lagaga dayanayo sal aley wasalam ee iska deg aynan ahayne <clears throat> uu meesha nebigu u degay sal ley wasalam inay acmaash ka mid tahay <clears throat> rawa waxaa wariyey xadiidka axmed wa abu daawuud walbukhaariyu bukhaarina waa wariyay bimacnaahu midku macnaa <clears throat> wa can zuhriy waxaa laga warin can saalimin saalim wuxuu ka warinayaa saalim ibn cabdillahi ibni cumar waay ana abaa bakrin wa cumara wabna cumara saddexdaasiba kaanuu waxay ahaayeen yanziluuna kuwa dega alabtaxa meeshaas abtax la yidhahday degi jireen ayb qaala zuhriy zuhri wuxuu yidhi wa ahbaranii waxaa ii warramay curwatu curwa ii warramay curwatu bnu zubayr waa taabici isagana saalimna waa taabici can caaishatu iiga warramay annahaa iyadu lam takun maays inaysan ahaan jirin tafcalu mid samaysa dalika arrinka caaisha iyadu meeshaa ma ayna degi jirin wa qaalad waxayna tidhi inamaa nasalahu wuu uundegey rasuululahi sal ly sl rasuulku wuu uundegey muxuu u degey liannahu kaana wuxuu ahaa liannahu muxasabku ama abtaxu kaana wuxuu ahaa manzilan meel la dego oo asmaxa u sahlanaan badan likhuruujihi nebiga bixitaankiisa idaa kharaja markuu baxayo yacni markuu ambabixi rabo unbay meeshaasi meelaha laga ambabaxay ugu sahlanaan badnayd marka jidkii iyo meeshuu mari lahaa iyo meeshii ugu roonaydoo deegaan ahaan uun waayo munaasabadaasaa keentay mooyaane laakiin acmaasha ka mid ma ah saasay u doodaysaa caaisha saas daraaddeed ma ayna degi jira waxaa wariyey muslim baa wariyey ayb wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi nazla waa nusuulu labtax meeshaa degitaankeedu laysa ma ahaanin bisunnatin sunna maaha ayb ah. inamaa nasalahu wuu uun degay rasuulu lahi sal ly wasalam liannahu kaana wuxuu uun ahaa asmaxa mid u sahlanaan badan likhuruujihi nebiga bixitaankiisa idaa kharaja markuu baxayo meesha uun muxuu ahaayey deegaan ahaanta unbay bixidda u roonayd mooye wax kale sunnana ma aha muxuu ahay in la degana ma aha baylada wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi attaxsiibu muxasab degitaankeedu laysa mayn ahaanin bishayin waxba maaha yani bishayin min laasimka ay tahay ka mid maaha ayib inamaa huwa isagu manzilun wey oo nasalahu uu degay rasuululahi sal lay slm waa uun meel nebigu degay muttafaqun calayhima kan iyo ka horreeyo mid hadalkama noola inuu nebigu meeshaa degay habeenkaana baryey salaadahaana ku tukaday intaa way isla ogolyihiin maxay isla diidan yihiin waxay isla diidan yihiin inay uun degitaanku munaasabadda uun meeshu u sahlan tahay bixitaanka miyii u degay mise acmaashii xajka ee lagaga dayan lahaa nebiguu ka mid yahay taasay marka saxaabadu isku khilaafsan yihin caaisha iyo ibnu cabaas baa meel maray cabdilaahi ibnu cumarna meel buu maray ayb alqaadi ciyaad wuxuu soo guurinayaa meeshaa in la dego inay sunno tahay ayuu culimada ka soo guurinaya ibni xajarna wuxuu isku dayayaa inuu iswaafajiyo aahaarta saxaabada laga wariyey oo wuxuu leeyahay qolyaha leh sunno ma aha oo caaisha iyo ibnu cabbaas leh waxay leeyihiin manaasigta iyo acmaasha haddii laga tago dhiiggu waajibaya ma aha markay leeyihiin sunno ma aha bimacnaa manaasigta laasimkaa maaha manaasigta waajibka ahe haddii laga tago dhiig kugu waajibayana maaha laakiin haddaad degto sunnanimada way qabaan buu leeyahy cabdulaahi ibni cumarna wuxuu ka hadlaya waxa weeye in meesha la degaay isaga laftiisu ma laha waa laazim oo dhiig baa ka laazimi ma laha laakiin waa waxyaalaha nebi maxamed lagaga dayan buuyuu ka wadaa yacni cumuum waxyaalaha nebiga lagaga dayanaya caamkaabay ah hoos gelaysaabuu qabaa buu leeyahy qoladanina taa iyaga laftoodu ma ay diidanee waxay anfinayaanoo meesha ka saarayaan waa in waajib laga dhigo dhiigna laga waajibiyo ka tegitaankeeda taasay diidan yihiin buui saasuu isu waafajinaya adiga culimmada badani waxay qabaan degitaankeedu inay sunno tahay ciday u suuroobi karto sida qaadi ciyaad iyo imaam nawi ay soo guurinayaan saas way macanaha ayb maxaa la tuuraya haddii la iska tuuraya eh. waan ka soo hadalay sooma maay ishkaalku muxuu ah masalada la iska tuuraya cidda laga tuuri karo waan soo sheegnay waa cid ficlan aan tuuran karin waay ama wuu xanuunsanayaa ama waa muxuu ahay e, naafo iyo tabar baan u saamaxaynin gaadiidna ma geyn karo ruux ficlan ay u suuroobi weyday ayaa laga soo tuuraya laakiin ruux tegi kara walow wakhtiba ha noqotee waan soo sheegnay xataa hadduu maalmaha qaar tegi karo qaarka maalmaha uu tegi karo buu wada tuuranaya kuwa kalena markaa waa ka dhacaya laakiin middan ka hadallay oo aan nidhi e, dadku aad bay ugu kalax tageen dad badan oo tegi karo oo la geyn karo oo luudi karo oo baa waxay leeyihiin iga soo tuur waan daalanahay ah, waan daalanahay ma socon kara iga soo tuur xoogaa marka waa la fududaystay bay ahayd masaladan ka hadlayna malinka baabu maa jaa wuxuu baabu yahay fii dukhuuli lkacbati kacbada gelitaankeeda wixii ku yimid watabaruki iyo barakaysi biha iyada la barakaysto ah, kacbada gudaheeda in la galo oo ma aha korkeeda korkeeda in la barakaysto iyo waa masalo masalada labaadi waxa weye gudaheeda in la galo oo gudaheeda lagu tukadaay muxuu ahaay maxaa ku yimid can caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi kharaja wuu baxay annabiyu nebigu sal alay waslam min cindii agtayduu ka baxay walxalun huwa nebigu qariiru lcayni wuu faraxsan yahay nafsi naftiisuna ay raalli tahay ah. qarat caynuhu baa luqada carabiga ishiisiibaa qabowsatay bimacnaa wuu farxay baa laga wada raalli buu noqday wuu farxay tayibu nafsina waa ku macno dhowda asagoo nebigu faraxsan yahay oo uu muxuu ahay e, e, e, ayuu raalli yahay ayuu agtayda ka baxay bay tiri uma kadibna rajaca waa soo noqday ilaya xaggaygu uu soo noqday wa huwa isagoo xasiinun mid murugsan ah isagoo albahaariya murugi ka muuqato soo noqday faqultu waxaan idhi isaga faqultu lahu waxaan ku idhi maxaad ku tidhi bimacnaa arintan kala hadlay waay nebiyo waad iga baxday adoo faraxsan adoo murugsanna waad igu soo noqotay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla anugu dakhaltu waxaan galay alkacbata kacbadaan galay wa wadidtu waxaanan jeclaan lahaa annii anugu lam akun inaanan ahaadeen facaltu mid sameeyey kacbadii baan galay waxaanan jeclaan lahaa kadib inaanan arrinkaas samaynin oo maxaa dhacay innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an akuuna inaan ahaado atcabtu mid dhibay ummatii ummadayda inaan dhibay min bacdii gadaashayda yani nebigaa galaya idinkuna gala intay dhahaanoo ku dayda in meeshaa ummadayda tacab iyo dhib kaga yimaado taasaan ka yaabay buuhi saas daraaddeed yani ma aanan galeen buuhi hadii aan sidaa raw hamsatu baa warisay ila nasaa'iya wasaxaxahu tirmidi tirmidina waa saxiixiye kadalika sanadkiisa waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay laakiin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo ismaaciil ibni cabdilmelik oo saduuq kaiirulwahmi ah sidaas daraaddeed buuna xadiiska sheekh albaani u daciifiyey laakiin sheekh shucayb larnauut iyo waxay leeyihiin xasan likhayrihi waay waa xoogaysan karaa bay leeyihiin macnaha qaybta xoogaysan kartaay waa inuu kacbada galay kacbada gelitaankeedu axaadiis sixaaxa ku sugan oo qaarkood inoo aan soo marnay qaarna soo marnay wa can usaamata bni zaydin qaala wuxuu yidhi dakhaltu waan galay maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa albeyta kacbadan galay fa jalasa nebigu waa fadhiistay kacbadan anoo nebiga la socdaan galaybu nebigu markaasuu fadhiistay fa xamid allaha alla ayuu mahadiyey wa ahnaa calayhi waana ammaanay wa kabara waa weyneeyey allahu akbar wa hallala waa tahliishaday oo laa ilaaha ila allah uma kadibna qaama waa istaagay ilaa maa bayna yadayhi waxa isaga ka horeeya oo minalbeyti kacbada ka mid a ah kacbada qaybta hortiisaabuu xaggeeda isu taagay tayib fa wadaca markaasuu dhigay sadrahu laabtiisa calayhi beydka korkiisa laabtuu saaray oo ku tiiriyey wa khaddahu iyo dhabankiisana waa ku tiiriyey wa yadayhi iyo labadiisa gacmood uma kadibna hallala wuu tahliishaday laa ilaaha ila allah wa kabara allahu akbar buu yidhi wa dacaa waa ducaystay uma facala wuu sameeyey daalika arrinkaa bilarkaani buu ku sameeyey kullihaa dhammaanteed tiirarka masaajidka maxaanujeeda kacbada tiirarkeedao dhan buusaa saa ku sameeyey uma kharaja kadibna waa baxay fa aqbala markaasuu qaabilay cala alqiblati qibladuu qaabilay wa huwa isagoo calalbaabi isagoo oo iridda kacbada ee ku aadan ayuu qiblada ku soo jeedsaday fa qaala markaasaa wuxuu ihi haadihi alqiblatu haadihi alqiblatu tani waa qibladii tani waa qibladii maratayni laba gowr laba goor aw alaaan ama saddex rawa axmed baa wariye wannasaa'i sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiis waa saxiix kadalik sheekh shucayb baa isagana saxiixinaya wuxuu u tiiriyoo kale diyaafi lmukhtaara ibnu khusaymana waa u tiiriyey asalka xadiidkuna fii saxiix muslim buu ku yaallaayo waa xadiiskii uu dhihi jiray usaamata bna zayd nebigu sal lla alay waslam kuma tukanin kacbada dhexdeeda laakiin nawaaxideeduu ku takbiirsaday taasoo ka wada ayb waxay daliil u yahay kacbada in eh, muxuu ahaayey laysku tiirin karo oo sidaasii nebigu sameeyey sal lla ley wasalam in la samayn karo waana masalada loo yaqaano eh, iltisaamu lmultasam multasamka waxaa yidhaahdaa waa inta u dhaxaysa dhagaxa madow ilaa albaabka kacbada halkaasuu nabigu sal lla lay sidaa ku sameeyey waana sugan tahay oo waa yani waxa waa la samayn karaya saxaabo badanba saxaabada iyo yani saxaabada sameeya baa jiro sidaa yeeli jiray iyagana macna wacan cabdiraxmaan ibni safwaan qaala wuxuu ihi lamaa fataxa markuu furay rasuululahi sal ly waslam makata maka markuu furtay intalaqtu waan tegey buuhi fawaafaqtuhu markaasaa nebiga haleelay qad kharaja isagoo baxay min alkacbati kacbada ka soo baxay yacni waan ka daba tegay kadibna isagoo kacbada ka soo baxay baan ku soo aaday buuhi oon soo waafaqay wa asxaabuhu iyo saxaabadiisu iyagoo ka soo baxay qad istalamuu waxaad ay iyagoo macnaha taabtay alkacbata kacbada min albaabi iridda laga bilaabo ila alxatiimi ilaa xatiimka laga gaadho intaasay taabteen yacni waxaa laga wadaa min albaabi ila alxatiim xatiimkaasay isku khilaafsan wax laga wado baabka la garayo waa iridda kacbada laakiin xatiimka xadda looga dhigay waa tee qaar waxay leeyihiin waa inta u dhaxaysa iridda iyo dhagaxa madow waana tii aan soo sheegnay qaarna waxay leeyihin waa inta u dhaxaysa baabka iyo maqaamu ibraahim qaar waxay leeyihiin adiga yani waxa weeye waxa u fiican in lagu fasiro multazamka kii hadda meeshii aan soo sheegnay qaar waxayba sheegayaan muxuu ahaay wax xanafiyada iyo macno ka gedisan intaaso dhan bay sheegayaan waqad wadacuu ayagoo dhigay khuduudahum dhabannadooda calalbeyti kacbada korkeeda dhigay wa rasuululahi sal lay slm rasuul allana wasatahum uu dhexdooda yahay yacnii u dhexeeyo kacbadii bay macnaha ku tiirsan yihiinoo isaguna uu dhex joogaa nabigu sal lay slm dhexdoodu jooga raw axmed baa wariya abu daawuud sanadkiisu waa daciif cilladii yani waxa weye sababtuna yaziid ibni abi ziyaad nin la ku jira oo daciif saas daraaddeed baa ay culimmadu daciifiyeen ma sugna xadiikaas wacan ismaaciil bn abi khaalidin qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku dhili cabdilahi bn abi awfa cabdulahi bn awfa waxaan ku idhi adakhala ma galay annabiyu nebigu sal lay wasalam albeyta kacbada fii cumrati cumradiisii ma galay cumradiisii nebigu kacbada ma galay ayb qaala maya muttafaqun caleyh cumradaasi waa cumratu lqadaa waa sanadkii toddobaad cumraduu ku yimid ee sanadkii lixaad inta loo diiday qurayshi u diiday ballantu ay lagu heshiiyey in sanadka toddobaad nabigu yimaadaan iyo saxaabadiisu sinaadan weeyaanoo nabigu ma gelin sababna waxay leeyihiin culimmadu tilmaamayaan kacbada markaa asnaam baa ka buuxday quraysh baa haysata asnaam baa tifka ah nebigu sal lla lay marka ma gelin intuu ku wareegayoo xaashii ka dhammaystiro isaga tegay ama waxaa dhici kartaba wuxuu u geli waayey inaan looba ogolaadeen baa dhici karta oo nimankan qurayshae dadka ka soo tuurahaya waa kaan soo marnay inay uun yacni wax wey dawaaf mooye gelitaanba inayna ogolaan baa suuroobi karta laakiin marka uu galay waa markuu furtay markuu furtay sanadkii sideedaad ayuu kacbada galay marmarkuu gudaheeda ku tukanaya nebigu sal ly slam oo muxuu ahaaye markuu magaalada furtayba asnaamtii kacbada taallay oo dhan buu jijiyey marka nadiifay noqotay markaa markaasuu nebigu galay sal lay slm waxaa la isku khilaafsan yahay xajkiisii xajatulwadaac xajkii sagootiga nebigu ma galay kacbada mise ma gelin marka gudaheeda in la galo oo lagu tukadaayey dhexdeeda waa waa sunno laakiin ruuxii aan samaynin macnaheeda maaha cumradiisii iyo xajkiisii inay wax ka dhiman yihiin lanna acmaasha xajka iyo cumrada ka mid maa saas wey macnaha ayib sidoo kaley la mid tahaye ziyaarat lmadiina bilmunaasaba ayadana acmaasha xajka iyo cumrada ka mid maaha magaalada madiine in la siyaarto oo masjidkii nebiga loo qastaayey asalka waa masalo mashruuca waay laakiin ruuxii intuu soo xajiyey ama soo cumraysta maka ka soo noqdoon madiinaba tegin khalad ma gelin xajkiisii iyo cumradiisiina waxba kama dhimanaa waa laba masalo oo kale madax bannaan waa ziyaaratu masjid الnabiy waa masalo madax bannaan xaj iyo cumrona waa masalo madax bannaan haddaad isu soo marto oo uga wada faa'iidaysato safartaana khayr iyo baraka hadii aad ka soo laabato makana ceeb maada gelin dembina axaadiis aan sugnayn oo daciif iyo mowduuc isugu jirta ayaa waxay leedahay ninkii soo xajiya oon isoo siyaaranin waa i gooyey wax ka jira ma leh ziyaaratulmadiina iyo xajku wax isku xidhan maa shaqana iskuma laha asxaabu rasuulilaahi in badan oo ka mid iyo ah salafkiina intay maka yimaadaan oo acmaasha guutaan bay iska noqon jireen marka laba masalo isku xidhan maaha baabu maa jaa wuxuu yimid baabu yaha fii maai zamzama biyaha zamzam wixii ku yimid ee ku soo arooray buu baabu yahay can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi maau zamzama zamzam biyaheedu limaa shuriba lahu wixii loo cabo waaye yacni wixii loo cabo unbaa oo loo niyeysto oo loola qasto unbaa laga helayaa waay rawa axmed baa wariyey wabnu maajah waxaa saxiixinaya alxaafid almundiri iyo xaafid adimyaati mxuu ahaa ibnu xajarna wuu taxsiininayaa sheekh albaanina wuu saxiixinaya limaa shuriba lahu maxaa laga wadaa markaad cabbayso qasadka aad u cabto umbay kuu noqoni haddaad cunto ka dhigato way kuu geli oo zamzamka haddaad un cabto waxaa laga yaabaa inaadan cunto u baahan abudar buu ahaabaan malanaya saxaabigii bil dhan wax kale ma dhadhamin yidhi biyo zamzam baan cabba calool baa iga soo dhacday marka yacni haddaad cuntahaan ka dhigato way kuu noqon haddaad ka dhigato inaad ku oombaxdo way kuu noqon haddaad daawo ula qasado way kuu noqon haddaad intaa ka badan ula qasadoo janni iyo rido ilaahay ku raadinayso way kuu noqon limaa shuriba lahu waa caam min siiq lcumuum waay waxaad adiga ugu talagashiiyo niyadaad ula qasado waay ayb wacan caaishata radi allahu tacala canha anaha iyadu kaanad waxay ahayd taxmilu mid xambaarta maa zamzama biyaha zamzam ayay qaadan jirtay oo xambaaran jirtay wa tuhbiru waxayna sheegi jirtay anna rasuulalahi sal alay waslam rasuul alleh kaana inuu ahaa yaxmiluhu biyaha zamzam mid qaata oo maka intay kacabaan intay joogaanba markay baxayaanna dhaansan jireen oo la tegi jireen macnaha ayb rawahu tirmidi baa wariyay wa qaala wuxuu ihi xadiidun xasanun hariib waxaa saxiixinaya sida sheekh albaani baa saxiixinaya waxaana daliil u yahay xadiidku biyaha zamzamka in la soo qaadan karo haddii la soo qaadayoo xaramka laga keenayna inay fadligoodii iyo barakadoodii wataan meel ay yaallaanba oo ay tahay qaadashadooda iyo dhaansigoodu macnaha taasuu ku tusaya wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula llahi sal ly slam rasuul alle jaaa waa yimid ila siqaayati ayuu yimid siqaayada yani waa waa waa waa biyaha zamzamka biyaha laga soo saaraya dadka la waraabinayo fastasqaa markaasuu warow dalbay Ah, meeshii biyihii lagu shubahayey ceelkii buu yimid halay waraabiya buui fa qaala cabaasu cabaas baa wuxuu yidhi yaa fadlu fadli fadliyow waa wiilkiisii fadl ibnu cabaas idhab tag ilaa ummika hooyadaa aad oo fa'ti rasuula lahi sal lay slm rasuulka waxaad u keentaa bisharaabin cabitaan min cindihaa agteeda kuwan darka ku jira ee ceelka laga shubahayo kuwaasuu xoogaa nebiga u yara diidan yahay oo wuxuu rabaa biyo guriga yaallo oo yani wax weeyaan nadiif oo saafiya ah inuu u keeno warkactagoo hooyo biyo uga keen buu yihi macnaha nabiga sal lay slm fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yihi sal asqini asqini i waraabi buu yani ah, biyahan e, meesha ku jira iga waraabi kuwa guri anigu kuma dirsanina wa fa qaala ya rasuul allah rasuulka ilaahayow innahum iyagu yajcaluuna way yeelayaan aydiyahum gacmahooda fiihi biyaha dhexdooda biyahan gacmaha la gelgeliyey oo gacmahay gelgelinhayaan kuwo kaloo nadiifaan kuu keenaya sug qaala markaasaa nebig wuxu uri sal ly slisqinii wari waraabi ah. fa shariba nebigu waa cabbay sal lay slam uma kadibna ataa wuxuu yimid zamzama zamzam buu yimid wahum ayagoo yastaquuna eh, yani waxa weye ka warowsanayo dhaansanayo oo ka cabaya ayuu yimid oo wayacmaluuna fiiha ka shaqaynaya yacni biyihii bay soo saarayaan way dhaansanayaan way waraabinayaan dadkii saas way macnaha ayb fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam icmaluu camal fala wada hawshiinna maxaa yeele fa inakum idinku calaa camalin camal korkii baad ku sugantihiin saalixin oo wanaagsan zamzamka in biyaha laga soo saaro ceelkoo dadka la waraabiyo xoolaha la waraabiyo loo dhaamiyo waa camal saalixa uma kadibna qaala nebigu wuxu uhi sal ly wasalam lowlaa an tuqlabuu in laydinka qaalib noqdo oo hawshanba laydinka xoogo haddaana ka baqaynin la lanazaltu waan degi lahaa ceelkaan degi lahaa xataa adaca ilaa aan dhigo alxabla xadhigga ilaa xadhigga aan tunka saarto yacni ceelka waa idinla shubi lahaa waa laakiin waxaan ka yaabayaa haddaan soo degoon ceelka yacni karkaarkiisa iyo meeshiisa intaan imaado aan xadhigga idinla qabto in ummadda nebi maxamed ay tidhaahdo nebigaa shubay annagana waa ku dayanaynaa waa shubaynaa ceelka kadibna laydinkaba qaataba laydinkaba xoogaba haddaanan taa ka baqaynin ceelka waa degi lahaayo waa shubi lahaa bu nabr sal lay slam saas wey waxa weye camal saalixa ah wey lowlaa an tuqlabuu in laydinka qaalib noqdoo laydinka adkaado o laydinka qaato haddaanan ka baqaynin lanazaltu waan degi lahaa xataa adaca ilaa aan dhiga alxabla xadhigga xaggee buu dhigayaa bimacnaa halkanuu ti yacni wuxuu ka wadaa calaa caatiqii tunkiis xadhigga halkanaan saari lahaa wa wa ashaara wuuna tilmaamay ilaa rawahu lbukhaariyu baa wariyey wuxuu tilmaamayaa ceelka shubidiisa iyo biyaha cabitaankooda khaasatan biyaha zamzamka inuu nebigu ka cabay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rawahu lbukhaari baa wariyay wa can ibni cabaasin ana rasuula llahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu idhi ina aayata maa baynana wa bayna almunaafiqiin annaga iyo munaafiqiinta calaamada noo dhaxaysaay iyo astaantana lagu kala gartaayo waxa weeye laa yatadallacuuna kama dhergaan min mai zamzama biyaha zamzam kama dhergi karaan munaafiqu laba kaba ka bada way ka soo boodayaan laakiin ruuxa mu'minka ah wuu ka dhergi ilaa ay yani waxaway uu feedhuhu taagmaan rawa ibnu ajah baa wariyey kadalika daara qutni iyo xaakim baa soo saaray waana xadiid daciifa waay ayb waxaa la keli noqday xadiidka koryeelidiisa iyo rafcintiisa nin la yidhaahdo moxamed ibnu saciid aljaruudi sida xaafidku uu leeyahay waa ibnu xajare koryeelidda uu xadiidka rafciyey waa shuduud ruwaadda xadiidka hiqaadkaa siday wariyeenna xadiidku ibnu cabaas buu ku egyahaye nebiga ma gaadhsiisna sal alay waslam saas daraaddeed buu xadiisku daciif ku yahay sheekh waa daciifinaya wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maau zamzama zamzam biyahood limaa shuriba lahu wixii loo cabo ayuu ahaad wixii loo cabo dartood loo cabo ayaa laga helayaa we in sharibtahu haddaad cabto tastashfii adoo caafimaad ku dalbaya bihi isaga shafaaka allahu alla waa ku caafinaya wain sharibtahu haddaad yushbicka inuu ku dherjiyo darteed inaad ku gaajo baxdo ashbacaka allahu ilaahay baa ku dherjinaya bihi biyahaasu kugu dherjinaya wa in sharibtahu haddaad biyaha u cabto liqaطci dama'ika oonkaaga goyntiisa darteed inaad ku oon baxdo haddaad u cabtana qatacahu allaahu oonkii allah goynaya oo biyaha ku goynaya wa hiya zamzamku xasmatun hazmatu jibriila waa jibriil qodidiisii waa ah, jibriil baa qoday oo lugta ku dhuftay sidaasay biyahanu ku yimaadeen wa suqya allah alla waraabintiisii weeye ismaaciila nebi ismaaciil uu waraabiyey asalka biyuhu meeshay ka soo jeedaan bay tilmaamayo wiilkii yaraayee nebi ismaaciil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam isagoo yar hooyadii meesha ku haysay aabbihii ibraahimna uu meesha kaga tegay calayhi salaam ayaa loo yimido nebi ibraahim baa meesha dhigay oo meeshan iska cidlo ahayd uu isaga tegay xoogaa timir yar iyo wax yaroo jal a ah buu uga tegay haajara markuu nebi ibraahim uu dhaqaaqay bay ka dabaroday markaasaa waxay tidhi ibraahimow yaad nooga tegaysa maka wax degan ma jiro marka waa taag cidlo ah muuna la hadlina uu iska socday haddana way ka daba dhawaaqday lamuusan hadlin way ka daba dhawaaqday markii dambe waxay tidhi ma allah ku amray inaad meesha nagaga tagto haa buu yidhi markaa way markay leedahay haddiiba alla ku amray na dayici maayo way isaga soo noqotay marka ilmaheediibay marka geed hoostiisa ku haysatay xogaagay iyo timirtii baa ka dhammaaday ayadii hadday gaajootay naaskiina waa gudhay wiilkii wuxuu nuugu waayay waa rafaaday marka geedka hoostiisiibuu ku raftay way dhowran ka weyday oo iska kacday marka markaa way markay buurta safo fuulayso xun bidhaaminayso oy haddana ka degayso ordayso ay marwo fuulayso bidhaaminayso bal wuxuun inay aragto markay waxba weyday oo marka ugu dambeeyey wareegii ugu dambeeye toddobaad ay marwo korkeeda saaran tahay ayay shanqarh maqashay markaasaa waxay tidhi haddii aad gargaar iyo kaalmo hayso noo gargaar way iska soo noqotay wiilkiibay u timid mise wiilku meeshuu labada lugood ku garaacahay ayaaba biyahani burqanaya il durduraysa waa ishii iyada ahayd bay marka waxay bilowday inay u samayso celiso biyihii waa miduu nebigu lehy sal alay wasalam haajara hadday biyaha dayn lahayd zamzam wuxuu noqon lahaa il durdur ah markay celcelisay bay meeshii ku ekaadeen marka meeshaa way miduu tilmaamahayo hazmatu jibriila waa jibriil qodidiisii wa suqya allahi ismaaciil waraabin alle uu ismaaciil waraabinayay waay roo daaraqutn baa wariyey xadiisku yani waxa weeyaan macnaha uu tilmaamaya qaar ka mid ah axaadiis kutusaysa waa jiraan laakiin sii ahaantiisa wabi hada siyaaq waa xadiid mawduuca waay ayib mawduuc yani waa xadiid been abuurada waay wax jira ma alimaamu dahabi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay fainahu bihada اlisnaadi baطil aafada xadiiskana waa nin la yidhaahdo cumar ibnu اlxasan xadiisku waa mawduuc oo wax jira ma ah ayib laakiin qaar ka mida in mxuu ahay zamzamka nebi ismaaciil ilaahay sii yani iyo inuu wixii loo cabo uu kulli shawaahid bay leedahay biyahaas marka waa biyo barakaysanoo zamzamu mubaarakatun inamaa inahaa طacaamu طucmin wa shifaau suqmin xadiidkii muslimka waa cunto haddii laga dhigtana way noqon daawo haddii loola qastana way noqon ayb baabu awaafi اlwidaac wuxuu baabu yahay awaafkiisa gootiga yani biyayaalka dhulka korkooda jooga kuwa ugu ugu baraka badan waa ilaahay fadligiina waa badweyn waa bad fadhida biyahaas malaayiinta imaanaysa xajka tegaysa intay joogaanna way isticmaalayaanoo way cabayaan hadhowna ninka ugu yari wuxuu la tegahayaa toban litr ruuxa ugu yar baa toban litr la tegay qaar labaatan qaar ka badan haddana maca daalika wax yar ma nusqaamahay weliba maka keliya maaha xaramaynka labada masjidba waxaa lagu caba waa biyahaas muxuu ahaay masaajidka madiinana waa la geeyaa oo waxaa lagu geeyaa booyado marka isagoo saasa ah, haddana wax yar lagama dareemaya waa bad fadhida marka aadi ma ceel caadiya ma baabu dawaafi lwidaaci dawaaf lwidaaca waxaa la yidhaahdaa acmaasha xajka marka la dhammaysto kadib ood ambabaxayso inaad dawaaf samayso oo marka ugu dambaysa aad beydka iyo kacbada cagta soo mariso ood soo sagootido can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna kuwa gadooma fii kulli wajhin dhinac kastay u gadoomayeen dadku jihooyinkay ka kala yimaadeen bay u kala gadoomayeen markay acmaashii dhammaadeen fa qaala markaasa wuxu uhi rasulu llahi sal ly slm rasuulku wuxuu idhi laa yanfur axadun cidina yaysan gadoomin xataa yakuuna ilaa uu ahaado aakhiru cahdihi cahdigiisa ka ugu dambeeyaay bilbeyti kacbada wakhtigiisa ka ugu dambeeya ilaa uu kacbada noqdo nina yuusan teginoo yuusan ama bixin raw axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud wa bnu maaja meeshaa marka waxaa ka muuqda adoon dawaaful samaynin inaad ambabaxdo nebigu waa reebay nahyiguna asalkiisa taxriim buu faa'iideeyaa ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan amara annaasu amara annaasa nebigu dadka wuxuu amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim wakhtigooda ka ugu dambeeya bilbeyti inuu kacbada noqdo ilaa laakiinse annahu isaga khafafa wuxuu ka khafiifiyey can ilmar'ati alxaa'id khufifa midin qore mise khafafa ya midin qore umira annaasu midin qoreya umira annaasu dadkii waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim bilbeyt ilaa annahu khufifa waxaase laga khafiifiyey can ilmar'ati alxaa'idi haweenayda caadadu ku dhacday muttafaqun calayh amarkanna sidoo kaleeto fii aslihi almru yaqtadii alwujuub marka nahyina waan soo marnay kanna waa amar waxaa weheliya inuu nebigu ficil ahaanna u sameeyey ficilkiisuna waa bayaanu limujmal ayib kullu dalikay marka u daliishanayaan dawaafulwidaacu inuu waajib yahay ayib wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam rahasa wuu ruqseeyey lilxaa'idi haweenayda caadada ku dhacday wuxuu u ruqseeyo u idmay an tasdura inay fusho oy baxdo qabla an tatuufa intayna dawaafin bilbeyti kacbada idaa kaanat hadday ahayd weye qad daafad mid dawaaftay fi dawaafulifaadihii hadayba dawaaftay rukniga ahaa kii oo sagootiga ahaa way isaga tegi maadaama caado ay hayso manaa xilligii ambabaxeedu haddii la gaadho u joogi maysa dawaafulwidaaca iyada taa waa laga ruqseeyey oo waa laga fududeeyey saas way macnaha xadiidkani waa saxiixun calaa sharti shaykhayn bukhaari ibni xibbaan baana asalkiisa soo saaray ayib waana adilada loo deliishanayo dawaafulwidaacu inuu waajib yahayo meesha laga deliishanayana waa rakhasa ruqsadu waxay ku tusaysaa cagsigeeda inuu casiimo yahay saas daraaddeed xaa'idada waa loo ruqseeyey dadka intooda kale laasim buu ku yahay waa adilada wuxuu ka mid yahay marka kutusaysa wujuubka wa can caaishata radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi xaadat waxaa xayshay safiyatu bintu xuyay xaaskii nabiga sal lay slm ayaa xayd ku dhacay bacdamaa afaadat markay dawaafkii ifaadaha samaysay kadib qaalad marka waxay tidhi fadakartu markaasaan sheegay daalika arrinkaa lirasuulilaahi baan u sheegay sal lay waslam rasuulkaan u sheego waxaan idhi rasuul safiya caadadii baa ku dhacday fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam axaabisatunaa ma midna xanibaysaa hiya iyadu war miyayna xanibaysaa oo miyayna na daahinaysaa inayna dibdhigto may rabta maxay tahay xaydka aminku ku dhacay saas manaaaabisailaa waa loo joogi mogta oo nebigu inuu iyada suga waay intay caadadu ka go'ayso dawaafo ifaadaha samaynayso waxaa laga hadlay dawaafulafadii mooday nebigu sal ly sl faqala wuxu uhi axaabisatun hiya qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow innahaa iyadu qad afaadat dawaafulifaadihii way samaysay wa daafat wayna dawaaftay bilbeyti kacbadana way dawaaftay dawaafulifaadihii way samaysay uma markaa kadib bay xaadad xayshay bacda alifaadati ifaadihii kadib bay marka hore nebigu wuxuu u qaatay intaynan dawaafulifaadaha samaynin inay caadadu ku dhacday saas daraaddeed buu yidhi miyayna daahinaysaa oo miyaan udibdhigudibdhacayna kadib waxay u sheegtay caaisha in dawaafulifaadiya ay samayso kadib caadadu ku dhacday qaala markaasaa nebiga wuxu uhi sal ly slam faltanfur idan marba hadday dawaafulifaadihii samaysay ha baxdo marka yani u joogi mayso loona joogi maaye ha socoto muttafaqun alayhi ayb xadiistaasi waxay kutusaysaa laba mas'alo dawaafka sagootiga la yidhaahdo in uu waajib yahay waana madhabka akaru ahlilcilmi ay qabaan haddii ruuxu uu ka tago cudur daar la'aanna dhiig baa ku laasimaya waana macnaha wujuubka laga fahmayo sidaasi waa sida loo badan yahay waana sida daahirka axaadiistu faa'iidaynaysa wey macnaha ayib waxay leeyihiin culimo fara badan haddii uu ruuxu tawaafkii ifaadada intuu dib dhigo markuu isaga sameeyaba isagoon sii daahin uu ambabaxo waxaa ku rumoobaysa in cahdigiisii ugu dambeeyey uu beydka noqday wabitaali dawaaful ifaadaha uu gadaashiisa markiiba ambabaxay ayaa booskii dawaafka sagootiga buuxin kara laakiin haddii dawaaful ifaadihii aada horay u samaysay kadibna aada sii joogtay magaalada oodu markaba bixin markaasaa waxaa waajib kugu noqonaya dawaafulwidaaca sagootiga markaasuu laazim noqonaya saas way macanaa ayb waxaan kaloon ka fahanay eh, xadiistani muujinaysa dawaafka widaaca in laga saamaxay oo laga ruqseeyey haweenayda caadada qabta iyadan waa laisla ogolya dhiigna kuma waajibayo waxbana lagama rabo way iska tegaysaa iyadu sidaas weyaan ayb waxaa kaloo xadiiskan ka fahmaynaa haddii dawaafkii ifaadaha iyadoon samaynin khaasatan xadiidka caaisha qisada safiya waxaan ka fahmaynaa iyadoon dawaaful ifaadihii samaynin hadday caadadu ku dhacdo waa inay u baaqato sogto dadka la socdana waa inay la sugaan markay caadadu ka dhacdana ka ka go'dana waa in dawaaful ifaadihi ay la timaado sidaasina waa sida ay jamaahiiri ahlicilmi qabaan waxay ka hadlaan hadday dadkii ay la socotay ka tegayaan oynan sugaynin maxay samaynayan ilaa xad qaarkood waxay gaadhayaan waxay leeyihin ha iska tagto way xarmanaan dhulkeedii ha ku noqoto ilaa intaana way xarmanaan ha soo noqoto markaasi dawaafilfaadaha la timaado laakiin masaladaasi waa masale aada u adag waana mas'alo keentay sucuubada ay leedahay inay culimadu ku ijtihaadaan oo shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibn alqayim iyo culimmada mucaasiriinta sheekh ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin iyo waxay leeyihiin culimmada masr ka mida ah sidoo kale sidoo kaleeto mustafa alcadawi iyo baxi buu ka leeyay isagana ku qoray waxay leeyihiin xaaladaasoo kaleeto khaasatan duruufta hadda jirta adduunka salkiisay ka timid diyaarad bay soo raacday dad bay la socotaa hadday noqoto inay haddana dawaafka usoo noqoto masalo sahlan maaha masalo sahlan maaha bal inayba yani ay suroobi weydaa dhici karta xaaladaasoo kale waxay leeyihiin shareecada qawaaciddeeda marka la fiiriyo waa xaalad daruuro sidaas daraaddeed ha dawaafto dawaafkeediina waa saxayaa bay leeyihin waa masale marka ijtihaad iyo duruuftaana keenaysa waxay leeyihiin intaa masaa'il ka fudud bay shareecadu ruqso iyo taysiir ka bixisaa oo naqaanaa oo kow iyo laba toon aan ahayn tanoo marka ka xaraj badan oo ka culays badan in taysiir loo raadin waayo iyo fududayn yacni waxa weeye suurtagal maaha halkaasay marka marayaan marka xaaladda hadda lagu jiro oo kale iyo duruufta jirtaay ficlan fatwada noocaas oo kale iyo ijtihaadkaasi waa la jaan qaadi karaa nooc fududayna wuuna noqon karaya macnaa ayb baabu maa yaquulu wuxuu leeyahay baabu yahay idaa goortii qadima uu soo galo min xajin xaj hadduu ka yimaado aw hayrihi ama waxaan xaj ahayn yacni tani waxa weeye xajkii baad soo dhammaysatay ama safar kalood aaday baad ka soo noqotay markaad soo noqoto maxaad dhihi wax la akhrin ma jiraa can ibni cumara waxaa laga warinaya radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lla lay kaana wuxuu ah muxuu idin qoraya maa yaquulu ida qadima min xajin aw cumratin midin qoraya aw hayri adiga waa isku mid ama xaj ama cumro ama safar kale waxaa doonta ka dhig ayb can ibni cumar radia allahu tacala masaladaa ku saabsan dawaafulwidaaca intaana ka gudbin waxaa munaasiba iyadana inaan baraarujinno hadduu ruuxu wadaaca sameeyo oo haddana ay noqoto inuu magaalada sii joogo wuu ku noqonayaa dawaafulwidaaca lanna kuma rumoobin in cahdigiisii ugu dambeeyey uu beydka noqday cahdigiisa waxaa ka dambeeyey inuu iska seexday waxaa ka dambeeyey inuu shoobin iyo suuq ayr adeegasho suuq galay waxaa ka dambeeyey muddo hawluu iska qabsaday marka kuma rumoobahayo kii horeed samaysay aakhiru cahdihi bilbeyt kuma rumoobahayo waa inuu mar labaad ku noqdo allahumma culimadu waxay leeyihin waxaa la ogol yahay markaad dawaafil widaaca samayso wixii uu ku saabsan ambabaxaaga alaabtood qaadato baska ood sugto ee mxuu ahaay taasoo kaleeta mooyaane laakiin hawlo kaleeta iyo sii joogid kale haddaad samayso waad ku noqonaysaa dawaafulwidaaci saas way macana baabu ma yaquulu ida qadima min xajin aw hayrihi عن ibni cumara radia allahu tacala canhuma أن nabiya nebigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii qafala uu ka soo noqdo min ghaswin duulaan aw amase xajin ama xaj aw cumratin ama cumro yukabiru mid takbiirsada ayuu ahaa calaa kulli sharafin meel kastoo taag ah korkeeda oo milal ardi dhulka ka mida alaaa takbiiraatin saddex takbiirood buu ku takbiirsan jiray yacni markuu socdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu dhahaya uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdahu wanasra cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah yani towxiidka kelimatu towxiidka cid xaq lagu caabuda ma jira alla mooye keligii weeye ciidina wax lama wadaagto milkiga isagaa leh mahad iyo ammaan dhammaanteedna isagaa leh wax kastana waa awoodaa aa'ibuuna baanu nahay kuwa noqonaya taa'ibuuna baanu nahay kuwa towbad keenayo ilaahay u soo laabanaya caabiduuna kuwa alla caabudayaanu nahay saajiduuna kuwa sujuudayaanu naho tukanaya lirabbinaa rabbigannana xaamiduuna kuwa mahadinayaanu nahay sadaqa allaahu alla run buu sheegay oo wuu rumeeyey wacdahu yaboohiisa uu yaboohay inuu diintiisa u hiilinayo muttaqiintana uu guusha siinayo ilaahay waa rumeeyey wa nasara wuu u hiiliyey cabdahu addoonkiisii muxameda sal lla ly waslam wa hazama wuu jebiyey al axsaaba isbahaysatadiina waxdahu keligii xaaluye isbahaysatada waa tan soo sharacnayo waa dagaalkii axzaab isbahaysatadii nebiga isu soo kaashatay gaashaanbuur aad u fara badan oo magaalada soo duugtatay oo bil kaamil ah ama ku dhowaad yani wax magaalada dul deganayd ilaahayna markii dambe dabaylo ku sallidayoo iyagoon dagaal weyni dhicin bay kala carareen muttafaqun calayh ducadaa marka in la ahriyo markaad safar ka soo laabatood soo socoto waa sunno ama xaj imow ama cumro imow ama safar kale ka imow ayb can cikrimata can اlxajaaj ibni camrin ah, baabu lfawaati dheh ah, baabu lfawaati wاlixsaar yacni waxa weye inay eh, xajkii ama cumradii ku wal walixsaar in lagu manciyo laguu diido ah, inay wax kaa tagaan oo acmaashii ay kaa tagto sababtay kaaga tegaysana ay tahay adiga oo ay kuu suroobi weyday waxbaa ku hor istaagoo ku manciyey ixsaarku waa mancinta oo waa lagu sharay waxa ku mancinayaa ama xanuun buu noqon ama dhaawac buu noqon ama jiray noqon ama cadow baa ku hor istaagay ama taasaa la yidhahda maxaad samayni marka haddii intaadan xajka xidhanin ama cumrada aadan xidhanin lagu hor istaago oo wuxuun kuu diidaan markaa waad iska soo noqon leanna waxba maada xidhanninba muxsarna maba tihid laakiin waxaa laga hadlayaa markaad xidhatay kadib ood sii socoto acmaashiina weli aadan gudanin ayaa lagu hor istaagay xabsibaaba lagu geliyeyba sida hadda dhacdaba ama shil baad gashayba oo muxuu ahay dhaawac baa ku gaadhay ama cudur baaba kugu dhacay acmaashii kuu suroobi weyde maxaa xal ah marka masalada masalada laga hadlay can cikrimata can ilxajaaj bni camrin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lay slam rasuulka oo yaquulu leh man kusira ruuxii la jabiyo aw amase caraja naafooba caraja iyo calija labadaba waa la xarakeeyaa ayb oo haddii nabar dib ka gaadhay uu ruuxu ku naafoobo waxay leeyihiin marka ra'da waa la kordhigayaayo caraja baa la dhahaya caraja yacni eh, markiisii hore wuu fayoobaa laakiin dhib soo gaadhay buu ku naafoobay haddiise laakiin naafadu ay abuur tahay oo siduuba ku dhashayba marka waxaa la dhihi bay leeyihiin carija oo ra'da waa la hoos dhigi saas way macanaha ayib man kusira aw caraja ruuxii la jebiyo ama naafooba faqad xalla waa xalaaloobay wa calayhi korkiisana waxa ahaatay xajatun ukhraa xaj kale waa xalaaloobayaa meeshaasu ku xalaaloobayaa xaj kalaase laga rabaa sanadka soo socda qaala wuxuu ihi fadakartu waan sheegay dalika arinka libni cabaasin baan sheegay waa abi hurayrata faqaalaa waxay yidhahdeen sadaqa run buu sheegay xajaaj ibnu camrin warkaa uu nabiga ka wariyey waa runtii rawa lhamsatu shantii baa warisay waxaa saxiixiye xadiidka tirmidi iyo xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan wuuna sugan yahay xadiidku daahirkiisana waxaa qabsaday ninka la yidhahda abu thawr iyo daawuudin idaahiri oo waxay leeyihiin ruuxa haddiiba waxun hor istaagaan meeshaasuu ku xalaaloobahaya sanad dambe inuu soo xajin mooye wax kalaba lagama rabo wuu iska soo noqonaya saasay leeyihin alimaamu maalik iyo khayrkii waxay leeyihiin haddii lagu hor istaago oy kuu suurowdo inaad kacbadaba gaadho waxaad ku xalaaloobi inaad dawaaf la timaado qolyal kale waxay leeyihin waa kuufiniyiinte waxaad ku xalaaloobi inaad niyo la timaado xoolo haddaad waddana qasho timahana xiirato kadibna iska soo noqoto qolyaha kale horena waxay leeyihiin ma ahee qalliin iyo waxaad doonay samaynaystoona ma jire waad iska soo noqon wfii riwaayatin waxaa ku sugan oo liabi daawuuda wabni maaja man caraja ruuxii naafoobo aw kusira la jabiyo aw marida ama xanuunsada fadakara markaasuu sheegay macnaahu sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa ixsaarka yacni shayga yacni la dhihi karayo ruuxan waa la hor istaagay oo waa loo diiday acmaashii wuxuu noqon karaa sababtu waxyaalo fara badan cadow bay noqon kartaa xanuun bay noqon kartaa naafannibay noqon kartaa wixii la midoo dhanna lamid bay noqon karaan ra'yigaas wuxuu khilaafsan yahay ra'yi aan u tegi doonnaa culimmada qaarkood ay qabaanoo yacnii <clears throat> ixsaarka axkaamtiisa waxaad qaadan kartaa uun haddii waxa kuu diiday ku hor istaagay uu cadow noqdo cadow baa ku hor istaagay oo kuu diiday markaa unbaad qaadan kartaa laakiin inta kaleo dhan asbaabta kaleo dhan maya bay leeyihin ra'yigaas waa ra'yi laga xoog badan yahy wasawaab waxa weeye asbaabta dadka u diida oo dhan ee mancisa ee kuwaan hadda sheegnay la midoo dhan waxay qaadanaysaa xukumkay qaadanaysaa wa fii riwaayatin riwaaya waxaa ku sugan oo dakaraha uu sheegay axmedu axmed fii riwaayati lmaruudi ku timid waxa weeyaan man xubisa ruuxii la xabiso oo la reebo waay bikasrin jabitaan lagu reebo aw maradin ama xanuun lagu reebo saas manaa ayb wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma anahu isagu kaana wuxuu a yaquulu mid yidhaahdaa alaysa miyuusan ahayn xasbukum kaafigiinna miyaysan ahayn sunata rasuulilahisunnata rasuulilahi sal lay waslam nebi maxamed sunnadiis miyaynan idinku ilan manaa mid idinku filan miyaysan ahayn in xubisa haddii la reebo axadukum midkiin can ilxaji xajka laga reeboo laga manciyo taafa wuu dawaafi bilbeyti kacbada wa bisafa walmarwati safiya marwo dhexdoodana wuu dawaafi uma kadibna yaxilu wuu xalaaloobi min kulli shayin shay kasta wuu ka xalaaloobi xataa yaxuja ilaa uu soo xajiyo caaman qaabilan sanadka xiga ilaa uu soo xajiyo fa yuhdii markaasuu hadyi bixin ow amase yasuumu wuu soomi in lam yajid haduusan helin hadiyan haduusan helin rawahu albukhaariyu wannasaa'iyu baa wariye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii xajka laguu diido cumraad ku xalaaloobi waa saas xajkii baa kuu suuroobi waayey waa ku dhaafay laakiin waxaa kuu suurowday xajkii kadib inaad cumro la timaado ama xajkii baa laguu diiday laakiin cumradii way kuu suuroobi kartaa cumraad samayn ayadaadna ku xalaaloobi waxaase lagaa rabaa sanadka soo socdana inaad xajkii laguu diiday ee lagaa hor istaagay aad la timaado hadyina waa kugu laasimayaa haddaad hadyiga weydana waa neef qalitaanka haddaad weydana soom baa kugu laasimaya ayb taasi waa madhabka jumhuurta oo qur-aankuna waa ka tilmaamay fa in uxsirtum ah, fama staysara min alhadyi faman lam yajid faصiyaamu alaaثat ayam ye alaaثati ayaamin fi اlxaji wasabcatin ida rajactum tilka casharatun kaamil fain uxsirtum taasi marka ama hadyi baa kugu laasimi ama soom baa kugu laasimi haddaad cumro la imaan kartana cumradii waad la imaan hadday cumradii ay kuu suroobi weydana meeshaa aad joogto ayaad haddaad xoolo wadana ku qali timahana ku gaabsan waadna iska soo noqon xaggeen ka qaadanayna cumradii nebiga sal alla lay slam ee xudaybiya laanna waa loo diiday xataa inuu gaadho kacbada inuu tago meeshii uu joogay buu saxaabadii xiirta yidhi xoolihiina lagu qalay waana xalaaloobay waana iska soo noqday nebigu sal lay slam ee tan waxaa laga hadlayaa haddii xajkii kuu suuroobi waayo cumrase kuu suuroobi karto waad cumraysan taasaa kani ka hadlaya wacan cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu anahu isagoo amara wuxuu amray abaa ayuub abu ayuub wuxuu amray saaxiba rasuulilaahi nabiga yani saaxiibkii ahaa wa habaar ibn alswad xiina goortii faatahumaa uu dhaafay alxaju xajkii markuu dhaafay cumar wuxuu amray oo fa atayaa ay yimaadeen yowma naxri maalintii xoolaha la qalayay way soo socdeenoo xajkii bay ka soo gaari waayeen yo maalintii carafaa dhaaftay maalintii ciidda tobnaad bay meeshaba soo gaadheenba xaj baa soconaya adayba carafa tagtay xaj ma jiro cumar marka wuxuu amray an yaxilla inay xalaaloobaan bicumratin cumro inay ku xalaaloobaan uma yarjicaa ay noqdaan xalaalan ayagoo xalaal ah uma kadibna yaxujaa inay soo xajiyaan caaman qaabilan sanadka xiga wa wayuhdiyaa inay hadyi bixiyaan ayb faman lam yajid ruuxii aan hadyi helin oo neefuu qalo waayey faman lam yajid fasiyaamu facalayhi korkiisa waxa ah siyaamu alaaati ayaamin saddex beri soonkood filxaji xajka dhexdiisa lagu soomo wa sabcatin iyo toddoba beri idaa goortii uu soomo rajaca uu noqdo ila ahlihi ehelkiisi iyo gurigiis deegaankiisi markuu ku noqdo ayib xadiikaasi maalik baa soo saaraya bayhaqi sanadkiisuna waa saxiix waa aar cumar ibn khataab ka suganoo xadiidkii ka horreeya waafaqaya waay marka haddiiba xajka aad gaari weydo cumraad ku xalaaloobi oo cumraad gudanaysaa macnaha ayb yani ama yani maalan eh, waxaa kula daahi kara safartii ama waa lagu hor istaagi karaa oo marar badan waxaa dhacda xujayda yani qaarkood waxaa dhici karta inay xabsi galaanba waaba la xidhiba qaarba adoo jiddo dhex wareegaya waa laysku kaa duubi oo xabsi lagu gelinba waa dhici karta ama waxaa dhici kartaba ruuxu inuu xanuun ku dhaco oo xajkii u suroobi waayo oo yani taasaa marka xalkeedu tanata waa cumraysanaya kadibna iska soo noqonaya wuxuu hadi iyo soon iyo wiiina halkaasuu marinaya waan sulaymaan bni yasaar ana bna xisaabata almakhzuumi ninka isaga ah surica waa la lagday bibacdi ariiqi makata maka jidkeeda qaar ka mida qaar ka mida lagu lagday bimacnaa surica waa suuxay waay ah, cudur baa ku dhacay wa huwa alxaal huwa isagu muxrimun uu yahay mid xarman bilxaji xajka xarman isagoo xaj xarman buu xanuunsaday fasa'ala sa'ala markaasuu wuxuu weydiiyey can ilmaa'i aladii kaana calayh biyihii uu ku dul sugnaa markaa can iyo calaa labadu way jirta ya cala alma miydi cala alma bimacnaa meesha markaa ay joogeen oo meel biyo laga cabo ceel iyo wax saas oo kale ah ayuu wuxuu weydiiyey dadka war aan gaari karaa oon mas'aladan weydiiya oo culimmadii ah ayib waa raadiyey marka fawajada wuxuu helay cabdallaahi bni cumar wa cabdallaahi bni zubayr wa marwaan bni alxakam ah, laba nin waa saxaabo fadakara markaasuu sheegay lahum iyaga alladii kiibuu u sheegay carada lahu wixii usoo ku soo baxay ee u soo banbaxay arrintan dib ka timid ee ku timid buu weydiiyey Ah, waan xanuunsanayaa waana dhacayaa acmaashiina waa u socdaa maxaa xala maxaan sameeyaa buu wa kulluhum dhammaantoodba waa cabdullahi bni cumar iyo ibnu zubayr iyo marwaanba amarahu wuxuu amray ninkaa isaga an yatadaawaa inuu isku daaweeyo bimaa laabudda minhu wuxuusan ka maarmaynin wayaftadiya inuu fidyana bixiyo ah, yani hadyi inuu bixiyo waxaa la yidhi isdaawee intii suurtagal ah wixii uun daawo noqon kara kadibna hadday ay acmaashii kuu suroobi waydo fidyo bixiyo oo hadyi bixi fa idaa saxa hadduu fayoobaado ictamara markaa waa cumraysanaya fa xalla markaa waa xalaaloobayaa min ixraamihi xarmashadiisiibuu ka xalaaloobaya uma kadibna calayhi korkiisa waxaa ahaaday an yaxuja inuu xajiyo qaabilan sanadka soo socda wa yuhdiya inuu hadyina bixiyo kana maalig baa soo saaray biisnaadin saxiix kii horuu la mid wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma anahu isagu qaala wuxuu yidhi man xubisa ruuxii la reebo duuna albeyti kacbada ka sokow bimaradin xanuunna lagu reebo oo lagu manciyo fa inahu laa yaxilu ma xalaaloobaya xataa yatuufa ilaa uu dawaafo bilbeyti kacbada dawaafo wuxuu sheekhu yidhi marka wa haadihi alaaatu yani kacbada dawaafo bimacnaa cumraystuu ka wada wa haadihi alaaatu saddexdani waa saddexdee waa aharka cumar iyo kan ka dambeeya iyo kan saddexdooduba limaalikin maalik bay u sugnaadeen fi lmuwaa imam maalik baa soo saaray fii muwaaihi saddexdoodubana asaaniidoodu waa saxiix oo waa aaaar sugan xadiiskii hore cabdilaahi bni cumar bayna waafaqayaano ruuxu waa inuu cumraysto hadday u suurowdo hadyina bixiyo sanadka soo socdana xajkii uu soo xaji wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi laa xasri ma jiro ilaa xasru lcaduwi ilaa cadowku reebay mooye reebid aad saa ku xalaaloobi ma jirta allahuma waxa ku reebay inuu cadow yahay mooye oo gaala iyo cadowku hor istaagto sidaa aad acmaashii aad ku gudan weyda mooyaane taa un baa la yidhahdaa xasri ama ixsaar laakiin wixii cudur iyo waan jabay iyo waa lay xidhay iyo warkaasi waxau leeyahay xasri ma sidaa uu aarku maray rawahu shaafici baa wariyay fii musnadihi sanad saxiixa ayuu ku wariyey shaafici sida uu leeyahay xaafid ibnu xajar iyo hayrkii waxaana qabsaday aharkan imaamu maalik iyo shaafici iyo axmed oo waxay leeyihiin xasriga muctabarka ah waa markuu cadow ka hor istaago laakiin asbaabtan kale oo dhan waxay leeyihiin maya laakiin xadiidku hadduu sugnaado oo jabid iyo naafoobid iyo xanuun iyo kulli uu sheegay luqadda carabiga marka laga noqdiyo a'immadii luqada xasriga waxa loo yaqaanayna iyadana itlaaq buu ku tusayaa sidaas daraaddeed sida raajixa sabab kasta oo ruuxa hor istaaga oo camalka u diidaayey oo u suurtoobi weydaayey xasri buu noqona ama xanuun dheh ama cadow dheh ama xabsi dheh ama muxuu ahay eh, naafoobid dheh wahaakada marba hadday u suuroobi weydo markuu xarmaday kadib waa muxsar Ah, xisaar weeyo axkaamtan uu qaadanaya marka laga soo warramay sal allahuma waslm cala nabina mxamed wala ali w sabi slm